cisiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulan waaan dhegeystayaal baa meeloo joogtaan si walbood inoo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k n u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taarikh ku aaseysan tahay koob iyo bisha janaayo sannada qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan ka mid ah shirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubno matalaya dalalka loo yaqaano safka hore oo ka furmay muqdisho wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliyana wuxuu sharaxaad ka bixiyey awaamiira duldhigay hay-adaha caalamiga ee ka howlgala soomaaliya isimada iyo garaadyada dhaqanka gobolada sool iyo sanaagna waxay si adag uga jawaabeen hadal ka soo yeeray madaxweynaha somalilan yukrain oo la siinayo casriga casriya ah iyo dalalka gaashaanbuurta naato ku kala qaybsamay warbixino gudaha iyo dibadda iyo xubnihii joogtada ah ayaad maqli doontaan anigoo abdicasiis barnamijkiila socodsiin doona abdirasaaq farsamayn doona markale kusoo dhawaada kulanka kene Thank you. jacayl faqiiriyo sibnima ku helayo suntiyu ku durayo sakaaraadabaani qadiye ma mariisey allafiisadkiisana la seedi maaye mahungoobo samiiro sidaa qadiye ma mariisey xafiisadkiisana la seegi maaye allaa oge siday noqon allaa isaaseegnay gabadha soomaalida ka doortay cayaartoodabaakula cayaartoo yar waxaad ku dhahartay siday noqon allaa oge isaaseegnay gabadha soomaalida ka doortay allaa oge noqon allaa isaas eegnay gabadha soomaalida ka doortee قبل كيانا دفاع سحنشي badhan soomaalida ka doortesiday noqon allaa oge isaas eegmay gabadhan soomaalida ka doorte siday noqon alla oga isi seegnay gabadhan yeeree kale ayaa ka mid ahaa heystan oo halkudhigeedu yahay sidirgam waxaa ku luqeynaya fanaanka maxamuud cali burci ereyada waxaa laga hayaa cabdiqaadir muuse laxanka waxaa saaray maxamuud ismaaciil xudaydi daafur bayna noogu hayd barnaamijka kulanka k nn waxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd heliddooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad markastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahayd haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteeda mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been melmasho melmasho tirisoo masaakiinta goysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed gatabaa milkigayga ahaa okey okey okey okey haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidkaha ku noolo qeybaha hore ee barnaamijka kulanka ka n n ayaan guda galina dhegeystayaal aynu ku bilownay muqdisho waxaa ka furmay shir u dhexeeya wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada dalalkooda ay ka joogaan soomaaliya gaar ahaan kuwa loo yaqaano frontline ama kuwa safka hore ee jabuuti etoobiya iyo kenya iyo kuwa kale waxaa markaa uu ka furmay shirkan muqdisho hotel dikaale waxaa lagu saarayaa in markaa looga gobol xaaro ajendayaal muhiima ah oo laga hadlayo shir kale oo isna la filaya in isla beri uu ka dhaco muqdisho kaasi oo markaa la filay inuu dhexmaro madaxda dalalka ciidamadooda ay ku joogaan soomaaliya iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya shirkan waxaa diiradda lagu saarayaa in laga hadlo arrimaha amniga guud ee dalka sida atmis ay kaga qeyb qaadan lahaayeen dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sidoo kale in laga hadlo qorshaha xilliga karguurka maadaama dhammaadka la filayo in gebi ahaanba dalka isaga baxaan ciidamada shisheeye ee magaca atmis ku howlgala lana filayo in markaa laga hadlo qorshayaasha xilliga kala guurka ee markaa la filayo in awooda ciidamada ama awoodda ammaanka dalka si guud loogu wareejiyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waynu arki doonaa wixii kasoo baxa wixii kusoo kordhan waad dhegeysan doontaan dhegeystayaal markan wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay shalay ku wargelisay hay-adaha gargaarka iyo kuwa horumarinta iyo dhammaan hay-adaha mashaariicda ka fuliya soomaaliya inay si buuxda ugu soo guuraan dalka soomaaliya laga bilaabo maalinimadii shalayta ahayd soddonka janaayo ilaa koob iyo bisha maars ee sanadkan waxaa la sheegay in iyadoo la tixgelinayo amniga dalka iyo oo soo hagaagaya iyo sidoo kale howlgallada ciidamada dowladdu ay ka wadaan wadanka waxaa la faray dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka hay-adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha mashaariicda iyo horumarinta inay gudaha wadanka ka shaqeeyaan muddo ayaana loo qabtay inay kusoo xaroodaan oo gudaha wadanka ay kusoo degaan haddaba qoraalka kasoo baxay wasaaradda qorsheynta iyo waxaa xilligan kusoo beegay arrimo kale waxaa sharaxaya wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale iskaashiga horumarinta caalamiga ah maxamuud cabdiraxmaan beene beene waxaan soo saarnay warqad oo ku saabsanayd eh, laba qodob aa ah, ugu muhiimsanayd warqadaas mid waxay ahayd eh, hay-adaha soomaaliya eh, ka shaqeeya ee eh, ama inji-oyada amaba mataqan hay-adaha kalenta oo u n ka iyo soomaaliya howlaha shaqo u joogo ama mashaariic kala duwan ha ka fuliyaan degaanada soomaaliyeed meeshay noqoto ha noqoto in shaqadooda iyo hawshooda ay soomaaliya ka fulinayaan boqolkiiba boqol inay usoo guuraan oo ay xamar iyo gobolada soomaaliya meeshay rabaan ha noqoto inay soo degaan oo ay shaqadooda soomaaliya gudaheeda ay ka qabtaan eh, markaan saas dhaha waxaa laga wadaa eh, hay-ado badan oo waxaa jiro soomaaliyana ka shaqeeyo xafiisyadoodana wili ay yihiin eh, wadanka banaankiisa ama noqdo nairobi ama meel kalento ama wadamada diriska ha noqdaan meesha yarban ha noqdaan marka ko horta inaan muhiim ay tahay in hay-adahaas dhammaan ay soomaaliya usoo guuraan oo ay operationkooda iyo shaqadooda iyo kulli ay soomaaliya gudaheeda ay ka qabtaan taas waxay fududeynaysaa kow inay dadkii u shaqeynayeen ay usoo dhawaadaan laba in shaqo abuur badan aqoonyahanada soomaaliyeed ee tirada badna ee shaqalaantaas inay shaqo ka helaan saddex la xisaabtankii iyo howlihii dowladdii ayaga ka dhexeyna inaan inay noo fududaadaan arintaas marka arrin aada iyo aada muhiim gooni ah noo ay ahayd waxaa intaasi dheer dowladda soomaaliya ee hadda madaxweyne xasan sheekh hogaaminaya ra-isul wasaare xamse oo ra-isul wasaare ka yahay waxay xoog saartay amniga dalka inay secuur garayso waa ogtihiin dhul badanoo soomaaliyeeda la xoreeyey howlahaas la qabtay waxaan aada iyo aada baahi ugu qabnaa howlaha eh, maxaan ku dhahaa eh, stabilisationka ama maxaan ku dhahaa xasilinta la dhaho in loo gurmado dadkii noloshoodii iyo wax laga bedelo howlaha mashaariicdan laga shaqeynayna in badanoo kamid qeybo kamid waxaasa kamid ah mar marka maadaama baahida ay aada usii tira badnaanayso hay-adaha waxaan aada ugu bushgaraynaynaa shaqadoodan inay lama jibaaraan obereshinada iyo dadka qaarkood meelahaas ka shaqeeyana in lasoo dhamaystiro lasoo guuro inta lasoo guuro marka arrintaas waa taas qodobka labaad waxaa waaye shirarka iyo hayadaha adaha dowladda iyo hay iyo wasaaradaha dowladda kala duwan ama hay-adaha kaleoo dowliga ah ee dowladda soomaaliya qayb ka mid ah lala qabanayo waa inaanan loo rarin shirka lagu qabanin dalka mid ka baxsan iyadana inay muhiim tahay dalkeena hoteelo howlal eventiya lagu qaban karo meelo nabad oo tiro badan oon hal magaalo ahan oo two magaalo oo dalkii oo dhan majoritigiisa maadaama shir lagu qabsan karo wax kasta lagde ay u fududahay in loo safro in shirarkaas marnaba nairobi loo aadan shirarkaas marka maku jiraan kuwa oo de stady touriska ay dhahaanoo waxbarashada safarka la xiriira shaqada oo de meelo ama hay ama shaqo lasoo tusaay ma aha waxaan ka hadlaa shirarka shaqada la xiriiro qaarkood marmar nairobi iyo iyo meelahan dariska lala aado ama wadamada kale meesha yarta noqoto muhiim maaha madaxweynaha qaarkood aan sheegnay lakin waxaan ka hadlaa wixii soomaaliya ka baxsan oo lala aadayo uma ogolin in gudaha ka dhacaan rabnaa eh, for two reasons number one horta dalkii shaqada iska lahaa in dhexdeeda ay ka dhacaan oo wadanka qodobka labaad shirkadaha eh, hoteelada iyo businessyadii shirarkan ulahaa e, maxaan ku dhahaa in lagu qabto oo dhaqaalo iyo maalgashi sameeyey e, hoteelada maalgeliyey ee meel kasta ugu talagalay inay service sameeyaan in dee dhaqaalahooda kobaco kor u kaco oo mataqaanaa e, businesskaas ama ganacsigaas ay ka helaan dhaqaalo hay-ada badanoo jooga waa jiraan laakiin hay-ado kaloo badan oo aanan weli boqol boqol inta jooginaan jiro oo mataqaanaa operationkoodii iyo xafiisyadooda qaarkood weli ay dibadda ku yaalaan wixii joogo waa mahadsan yihin aada umahadsan yihiin anoo magaca dowladda ku hadlaya aada iyo aadaan ugu mahad waxay ka jawaabeen dhiman dhigay dowladda amarkii dowladda rabitaankii dowladda aadaan ugu mahad kuwa annaga aan ku daba jirno oo aan rabnay inaan messagekan adag u gudbiyo waxaa kuwa weli iyo weli xafiisyadoodii banaanka dibadda ay ka furan ee aan soomaali ahayn kuwaas waa dadka aan lahadlay waa kuwa shaqaalahooda inay qaataan nairobi ama wadamo kalento ama magaalooyinka kalento regionalka ku yaala base u ah maxaan ku dhahaa shaqaaluhii xagga ka qaadanaayo oo xagga kasoo shaqeynayaan oo markii kulamo ay jiraan bis inta imaanaya annaga dadkaan la hadlayno ama hay-adahan la hadlayno toosku la hadlayno waa kuwa wax ka jira malaha warka xaaladda amniga soomaaliya waa soo hagaagaysaa safaaradaa meeshaan degan hay-adihii dalka la shaqeynayo o dhana inta degan waxa inta degan oo arkeysiin oo dhan oo dee nala shaqeeya dowladda soomaaliya partnership kalala ee siyaasad ahaan ama safaarad ahaan ama hay-ad ahaan halkan degan waa dad soomaaliya la shaqeeyo haddii ay rabaan inay amniga inay saas u fiiriyaan oo inay inta ka shaqeeyaan ay ka baqayaan dhaqaalaha soomaaliya magaceeda ay ku qaataan ee dheheen dadka soomaaliyeed inaan u shaqayn aan rabnaa maka bixi karaan waa inay iska dhaafaan marka annaga hadda markaan ka hadlayno wixii horta hore u dhacay annaga hadda shuqulkuma lihin laakiin annaga dowladda hadda joogto mas-uuliyadaheennana waa la hadalnay dadka mas-uuliyadaha soomaaliyeed ee madaxda ka ah oo howlahaas ama horay u suubiyeyna hadda wixii ka dambeeya inay ka waantoonaa la rabaa mas-uuliyiintina waxaan rabnaa dalkeena inay wax ka dhacaan imagekeenna dowladnimadeena iyo sharafteenna ku jirto qofka soomaaliga ah ina shir qabatid oo dibadda ku qabatid dhaqaale ku baxayo hoteelaa dhaqaale ka helaya dadaa safraya tikidiyo dibadaas oo mataqaan lagu aadayo dhaqaalaa ku baxaya dhaqaalahaasoo dhan annaga horta dalka gudihiis inuu galaan rabnaa soo marka labadaba mas-uuliyiintiina dowladdana waa la ogyahay go-aankana golaha wasiirada arrintaas waa looga hadlay ma ogolin ma rabno in banaanka shirar lagu qabto waxaan rabnaa shirarka inay gudaha soomaaliya ka dhacaan hoteeladeena inay dhaqaale helaan dadkeena inay ka faa'iidana rabnaa soo arrintaas gebi ahaan waa kasoo horjeed xanana muqdisho horta ka waa adoo i dhahda xaafadda madiine ama xaafadda maxaan ku dhahaa waa beri ay degiin adoo i dhahdo kaleba so ka degaan ha degaan ayaga comfortable ku yihiin xaafadday rabaan ha degaano xalana rabaan ha garow ha dagaano kismaayo ha dagaano baydhaba ha dagaano meeshay comfortable ku yihiin hay kasta annaga wax problem kuma qabno inay soomaaliya operationkeeda usoo rartaa rabnaa qorshaha horumarinta qaranka eh, wuxuu marahaa eh, afar sano shan sano buu qorshaha ahaa laba sano iyo bar uu hadda ku aadan yahay hadda marka waxaan sameyneynaa eh, waxaa la dhaha mid review ama qiimeyntii oo bartamaha labada sano iyo barkii labada sano bar intuu dhexeyso in qiimeyn lagu suubiyo wixii noo qabsooma labadii sano ee qorshahaas ka suuro galayna inaan fiirino maxaan ka baranay oo noo shaqay waayeen inaan wax ka bedelno sidoo kalena maadaama dowladda ay cusub tahay dowladda cusub iyo baahideedana wax badan iska bedeleen oo dad badan oo dib u xoreyn badan degaano badanoo aada u tiro badan la xoreeyey baahida ay aada ay ugu duwan tahay marka loo eego laba sano ka hor inaan hadda aan ku suubino qiimeyn cusub Eh, midtermkii aan review garayno oo aan dib u fiirino baahidaas jirta iyo aragtida dowladda aan ku darno labada sanoo soo socota marka aan aan qaabeyno marka qiimeyntaas wuxuu bilaaban doonaa bishan hadda oo soo socota oo febraayo eh, abriil ama may inay soo gabagoodan jeclan haduu ilahay raasha wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayuu ahaa oo isagu markaa sharaxayay qoraal ka soo baxay wasaaradda qorsheynta oo ku aadanaa ah in la amray lana faray hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha mashaariicda iyo samafalka iyo horumarintaba inay markaa ka shaqeeyaan gudaha soomaaliya ay xafiisyadoodana ay u soo raraan qeybaha kale ee gudaha waddanka soomaaliya markan ah, gobolka sool haddaan egno isimada dhaqanka iyo waxgaradka gobolada sool iyo sanaag ayaa si adag uga hadlay hadal soo yaray shalayto madaxweynaha somalilan muuse biixi oka oo ku aadanaa in markaa dilalka ka dhaca iyo dhibaatooyinka haatan colaada ka aloosa magaalada laascaanood inay ka dambeeyaan siduu hadalka u dhigay kooxa argagixisa ah arrintaa waxaa ka jawaabay shir jaraa-idna ku qabtay magaalada laascaanood ee gobolka sool garaad jaamac garaad cali oo isagu ah garaadka guud ee isimada dhaqanka iyo waxgaradka gobolada sool iyo sanaag wuxuu tilmaamay in ay gaf ku tahay in shacabkii dhiigooda la daadiyay ee maatida ahaa ee lagu xasuuqay laascaanood iyo oo markaa haddana ka tashanaya aayahooda iyo mustaqbalkooda iyo nabadgelyadooda lagu tilmaamo argagixiso isagoo arrintaa ku tilmaamay mid khalad ah waxauna mar kale ugu baaqay in caqabada ugu weyn ee haysata iyagu ay tahay dhibaatooyinka ka jira marka la eego gobolada sool iyo sanaag ay ku hayaan ciidamada somalilan oo markale ugu baaqay inay isaga baxaan waa kan garaad jaamac golaha sare ee dhaqanka ee s c waxay maanta idinku yeedheen Eh, inay kelmatayn eh, ka yidhaahdaan eh, hadalkii muuse biixi shalay ama xalay uu ka yidhi waana ka xunnahay hadalkaa waxaanu caddaynaynaa inaanaan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer ssc ee aayahooda ka tashanaya ee danahooda maaraynaya ee masiirkooda wax iska weydiinaya ee nabadgelyadooda iyo horooda wax iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn dhibaatooyinkii hore muuse iyo maamulkiisu ay dadkan u geysteen uunbay sii laba jibaaraysaa argagixiso ma nihin argagixiso ciidankiisa aan ahayn oo deegaanka iyaga joogana ma ogin waxaannu u arkaynaa deeg ma tiri buu yidhi wixii meeshan ka dhaca ee qaraxyo yimaada dilal ah in ay tahay wuxuu muuse soo wado waxaanu ognahay argagixisada iyo isagu inay isku mid yihiin inuu u soo marmarsiyoonayo inuu hadhowto weliba dhiigga iyo dadka yaga layntooda uu rabo inuu adduunka lacag kaga qaato oo yidhaahdo argagixisaa meesha joogtaan ku soo dilaya arrintaasi adduunka waxaanu ugu baaqaynaa intii hore aad ku tarteen dhibaatadayada yaa dhib noogu filan hadduu leeyahay halkii ninkii wax ka sii ahaayeen qabqabashada caruurta dhibaato badan baa iga soo gaadhaysaan si aan idhahawalka soo saaro haddeerna uu idin leeyahay suntii indhaha kaga ilmaysiinaysay iyo gaadiidkii aan jiirsiin lahaa isiiya hanoo maqlina hanoo maqlina annagu ma ogin argagixiso deegaankan joogta ilaahay hadduu kuu roon yahay isagu hadduu og yahayna dee awalba waa ku tuhmaynay inuu isagu dadka meesha dadka ku laayo inuu yahay inuu isagu deegaankan dadka ku laayo awalba waa ku tuhmaynay annagu waxaanu u fadhinaa ayaka tashi waxaanu u fadhinaa noloshayada sidaan u hagaajin lahayn waxaanu ballan qaadaynaa annaga dhibaato naga timid inayn darsiyada yada iyo dowladaha dariska aanu la nahay ayan gaarayn dadka iyaga aanu ku fillaan karro deegaanka iyaga aanu ku filaan karo insha allahu tabaaraka wa tacaala ta labaad uu ku baaqay nabadgelyada soomaalidu waxay tidhaahdaan eh, aar gooman aar gaajaysan yaa reer soo duldegey reerka wuxuu ka maqlayaa xoolihii waa laga xaraystay oo oodheer baa lagaga eh, gashtayoo odaygii iyo islaantii iyo gabadhii iyo carruurtiiyo mid yar ku leh oo buuranuu isleeyahay ilaahu yaa mar bannaanka kuugu soo saara aarkucun aarkucun oday islaantii waxay leedahay aarkucun oo odaygu waxay leedahay aarkucun wiilkii oo gabadhii waxay ku leedahay aarkucunka yaa naga kaxeeya wuxuu leeyahay war aniya wiilkaa ee aabbihii ila doonayo oo anigu aan doonayo oo ilaahda hooyadii ila doonay sidaan isulaanahay nabadgelyadan muuse leeyahay nabadgelyaan doonayaa nabadgelyaan doonayaa nabadgelyaan doonayaa annaguna aannu doonayno waxa hor taagan baan sheegayaa muuse inuu yidhaahdo nabadgelyana waa doonayaa ciidankayguna waa idin dul fadhiyaya waa ay diidan tahay waa ay hortaagan tahay inuu yidhaahdo ciidan ku soo daabulo saaka waxaanu haynaa xogtii ciidamo dheeraada oo beelaha isaaq laga soo ururiyey oo deegaanka yaga lagu soo daabulayo inay jiraan inuu yidhaahdo nabadgelyana waa doonayaa ciidankii idin laynayana idinka dulqaadi maayo ciidan kalena waa idinku soo ururinayaa dee soomaaliya waana dhegaysanaysaa adduunku waana dhegaysanayaa kaayagee khaldan oo colaad doonaya kaayageese nabadgelyo doonaya annaguna waxaanu leenahay walaalow ciidankiina naga kaxaysta guryihiinni ku ceshta ee dhulka yaga nooga baxa arrimaha yaga noo daaya kadibna dee dad soomaaliyeedoo darisaynu nahay oo waa wada hadli karaynaa waa wada hadli karaynaa laakiinse intaad qoorta nooga duuban tihiin ee aad dadka yaga dhibaataynaysaan dee waxaynu ku wada hadallaabe meesha ma jirta aan ahayn dhibaatada naga daayo nooga baxa dhulkayaga marka intaas fariintaasaan rabnay insha allahu tacaala in aanu eh, adduunka iyo soomaali garaad jaamac garaad cali oo ka mid ah isimada dhaqanka ee eh, gobolada soolisanag ayuu ahaa oo markaa ka jawaabaya hadal kasoo yeeray hogaanka somalilan muuse biixka oo ku aadanaa in markaa laascaan oo dadka dhibaatada ka wada iyo amni darrada iyo colaaduba ay ku tilmaamay ururo argagixiso markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii wax ka bara caalamka toddobaadkiiba markan oo kale ayaad ka maqashaan k n waxaana toddobaadkan aynu kusoo qaadanaynaa taariikhda qaaradda afrika iyo xoog ku saabsanba wariyeyna brandin ayaana la diyaara india bakistan burma afghanistan tailan nepal and bhutan cambuchia malaysia dan bangladesh asia and china korea kulanti wanaagsan saaxiibayaal joogtaan ku soo dhowaada xubinta wax ka bara wadamada caalamka todobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan reediyo kulmiye toddobaadkana dhegaystayaal xubintan waxaan ku soo qaadan doonaa qaaradda afrika qaaradda afrika waa mid ka mid a ah shanta qaaradood ee dunida ay u qaybsan tahay waana qaaradda labaad ee ugu weyn uguna dadka badan qaaradaha dunida waxaa ka horreeya oo keliya qaaradda aasiya bedka qaaradda aanu maanta ka hadlaynay afrika waxaa lagu qiyaasaa soddon dhibic saddex milyan oo kilomitro laba jibaaran afrika waxay xuduud la wadaagtaa qaaradaha aasiya yurub waxaana mara badaha mediteraneamka badda cas badweynta hindiya iyo badda atlantikada sidoo kale qaaradda waxaa mara webiyo iyo harooyin waaweyn waxaana ka mida ah webiga niil oo isku mara kow iyo toban wadan oo qaarada afrika ku yaala iyo webiyo kale harooyinka ugu waaweyn qaaradda afrika waxaa ka mid ah harada victoriya oo loo aqoonsan yahay harada labaad ee adduunkan ugu weyn haradan waxay martaa shan wadan oo ku yaala qaaradan afrika tirada dadka afrikaanka ah waxaa lagu qiyaasaa hal dhibic laba bilyan oo ruux waana meesha labaad ee dadka ugu badan adduunkan ay ku nool yihiin afrika waxay ka kooban tahay konton iyo afar waddan oo xora iyo sagaal gobol oo doonaya inay hadda ka go'aan dalalka ay ka tirsan yihiin dalka ugu weyn qaaraddan waxaa loo aqoonsan yahay aljeeriya kan ugu dadka badanna nigeria waxaana ugu yar jasiiradda sishelise taarikhyahanadu waxa ay sheegaan in meelo ka mid a ah qaaradda afrika la degay muddo haatan laga joogo toddoba milyan oo sano meelaha qaarna qarniyo ka hor tusaale bariga qaaraddan afrika dhulka hadda loo yaqaana etoobiya waxaa la aaminsan yahay in lagu noolaa muddo haatan laga joogo laba boqoloo kun oo sano wadamada afrika ee taariikhda fogle waxaa ka mid a ah dalka masar oo taarikhyahanadu ay ku doodaan inay ilbaxnimo hore ay ka jirtay dadka qaaradda afrika ku nool ayaa la kulmay culeysyo badan waxaana intii u dhexaysay qarnadii toddobaad iyo kii labaatanaad ee la addoonsaday qiyaasii toddoba ilaa labayo toban milyan oo ruux oo afrikaan ah kuwaasoo hadda faracooda ay ku nool yihiin dalalka yurub iyo maraykanka dadka afrika sida xoolaha kale ayaa loo kala iibsan jiray maraakiib ayaana lagu daadguran jiray sida taariikhyahanadu ay sheegaan dalalka afrika waxaa qabsaday oo gumaystay gumaystayaashii reer yurub dabayaaqadii qarnigii sagaali tobnaada waxaa la xasuustaa shirkii ka dhacay magaalada baariin caasimada jarmalka intii u dhexaysay sannadihii ilaa oo lagu qaybsaday qaaraddan afrika dalalkii reer yurub ee waagaas afrika qaybsaday waxaa ka mid ahaa ingiriiska talyaaniga beljimka jarmalka sbain faransiiska iyo bortuqiiska waxaana gumaysigaasi u socday ilaa dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida kacdoonno gobonimadoon ayaa qaaradda ka bilowday waxaana dalalkii ugu horreeyey ee ku guulaystay ka mid a ah gaana libiya tunisiya iyo morocco waxaana dabaysha xorriyaddu ay gaartay inta badan dalalka afrika qaarkoodna waxay soo gaareen ilaa siddeetamaadkii wadamo dhowr oo ku yaala qaaradda afrika waxaa la degay colaado sokeeye iyo khilaafyo sababay dhimasho dhaawac iyo barakac malaayiin ruux qiyaasii toddobaatan afgembi ayaa la aaminsan yahay qaaradda inay ka dhaceen saddex iyo toban madaxweyne oo xilal hayana waa la qaarijiyey meelaha qaarna weli waxaa ka taagan colaado loo aqoonsan yahay kuwa adduunka ugu wakhtiga dheer dowladaha ka jira qaaradda afrika waxay leeyihiin siyaasado kala duwan waxaanay la kala safan yihiin dowladaha adduunka ugu tunka weyn xilligan ee la aaminsan yahay in siyaasadaha dunida hagaan dowladaha qaar ee ku yaalla qaaradda waxay ku jiraan ururo heer gobol u dhisan hase ahaatee waxaa ugu weyn ururka midooda afrika oo la aasaasay sagaalkii bishii julaay sannadkii labada kun iyo labadii ururkan waxaa ka horreeyey ururkii midnimada afrika ee la aasaasay shan iyo labaatankii bishii mey sannadku markuwaa ah kun sagaal boqol dalalkii dhisay ururkaasna soomaaliya ayaa ka mid ahayd dastuurka ururka waxaa ka mid ah in la kordhiyo oo kor loo qaado dhaqaalaha iyo siyaasadda afrika xarunta ururka midowga afrika ee ku taala magaalada adisaba oo ay dhisay dowladda shiinuhu waxay madaxda afrika ku kulmaan sanadkiiba mar ururku wuxuu jiheeyaa siyaasadda sanadlaha ee qaaradda iyo xalinta khilaafaadka qaaradda ka jira dalalka ay colaaduhu ka jiraan wuxuu u diraa ciidamo nabad nabaddilaalineed waxaana wadamada hadda ay ka shaqeeyaan ciidamada midowga afrika ka mid mida ah soomaaliya oo ay joogaan qiyaastii in ka badan labaatan kun oo askari oo ku shaqeeya magaca amisom qaaradan dadka ku nool inkastoo midabka ay iska shabahaan haddana dhaqanka diinta iyo afkaba way ku kala duwan yihiin waxaana qaaradda afrika looga hadlaa qiyaastii laba ilaa saddex kun oo af oo ay aqoonsan tahay hay-adda dhaqanka iyo cilmiga u qaabilsan qaramadii midoobey ee unesco afka dadka ugu badan ku hadlaan waxaa layidhahdaa afro asatic oo u kala baxa laba boqol luuqadood waxaana ku hadla laba boqol milyan oo qof oo ku nool geeska waqooyiga iyo dhulka saxaraha ka hooseeya afrika ka labaadna waxaa layihahdaa niila saxraan waxaana ku hadla qiyaasii soddon milyan oo ruux jaad ethoobiya kenya nigeria suudaan koonfurta suudaan uganda iyo waqooyiga dalka tanzaniya sidoo kale dalalkii reer yurub ee qaaradan gumaystay qarnigii sagaaliyo tobnaad ayaa afafkooda ugu tagay dhowr wadan waxaana jira dalal afrikaan ah oo luuqadooda koobaad ay yihiin afafkii gumaysiga sida ingiriiska faransiiska bortuqiiska dalal kale oo qaarada ku yaalana afka carabiga ayaa ah kan koobaada xagga diimaha haddaan eegnana qoraale la sameeyey waxaa lagu sheegay in diinta dadka ugu badan ee afrikaanku haystaan ay islaam tahay waxaana haysta qiyaastii afartan iyo siddeed boqolkiiba dadka afrika ku nool halka masiixiyiintuna ay ku xigaan dadka dhaqanka diinta ka dhigtana afrika marka la eego waxay gaarayaan boqolkiiba toban afrika waa halkii ugu horeysay islaamku uu ku faafo marka laga reebo dhulka barakaysan markii saxaabadii nebiga naxariista nabadgelyo korkiisa ha aatay u soo hiroodeenna dalal ku yaalla qaaradda afrika ayay diinta islaamka soo gaarsiiyeen dhulkii ay waagaasi ka jirtay boqortooyadii aksum ee hadda loo yaqaano geeska afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay ayay ahayd halkii ugu horraysay ee islaamku ku faafay tirada dadka muslimiinta ee afrika ku nool waxaa lagu qiyaasaa afar boqol afartan iyo lix milyan oo ruux sida lagu sheegay qiimeyn la sameeyey sanadkii labada kun iyo sagaalkii qaaradda afrika waxaa ku yaalla masaajida facweyn oo ka mid yahay masjidka kayruun oo dalka tunuisiya laga dhisay sanadkii markuu ahaa lix boqol iyo toddobaatankii miilaadiyadda sidoo kale masjid ku yaala dalka eritreya oo loo yaqaana masaawi waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid yahay masaajidda qaaradan ugu weyn waxaana la dhisay qarnigii toddobaad masaajidda faca weyn ee ku yaala afrika waxaa ka mid a ah masjidka kiblatayn ee ku yaala degmada saylac oo ka tirsan gobolka owdal waqooyiga soomaaliya kaasoo la dhisay waayihii hijrada saxaabada nebigeena moxamed salaallahu caleyhi wasalam dalal ku yaala geeska waqooyiga iyo koonfurta qaaradda afrika ayaa ah meelaha ay muslimiinta ugu badan ku nool yihiin xagga dhaqaalaha haddii aan egnana inkastoo qaaraddu hodan ku tahay tahay kheyraadka dabiiciga ah, sida beeraha xoolaha kalluumaysiga dahabka dhaymanka iyo macdanta haddana waxaa lagu tilmaamaa meelaha dadkeedu fakhriga yihiin dalalka qaar dadkoodu maalintii waxa ay helaan lacag u dhiganta wax ka yar hal doolar iyo shan iyo labaatan sentii qaramada midoobey ayaa aaminsan in horumar la'aanta qaaradda ka taagan ay sabab u tahay dowladaha qaar oo musuq sameeya kuna xadgudba awoodda iyo xubliba xaquuqda aadanaha dadka u dhashay qaaradan waxaa fara ba'an ku haya xanuunno kala duwan oo qaarkood ay la dhintaan kuwo kalena ay la xanuunsan yihiin hay-adaha samafalka ama ka shaqeeya arrimaha caafimaadka waxay aaminsan yihiin in dadka la nool fayraska dhaliya xanuunka idiska ee afrika ku nool ay gaarayaan saddex iyo labaatan dhibic sideed milyan oo ruux qiyaastii hal milyan oo ruux afrikaana ayaa la aaminsan yahay inay sanad walba xanuunkan u geeriyoodaan xanuunka kale ee dadka afrika la'aya waa duumada ama malaariyada waxaana xanuunkan sanad walba u dhinta ama uu ku dhacaa saddex ilaa lix boqol oo ruux cudurka ebola oo isna marka dilaacay waddamo ku yaalla afrika ayaa waxa uu galaabtay nolosha in ka badan koob-iyo toban kun oo ruux welina wuxuu ka jiraa dhowr wadan oo afrika ku yaala dadka afrika dhaqan ahaan way isku egyihiin waxaana ay wadaagaan dadka afrika muuqa dharka cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka iyo weliba cunnada cunnada ugu badan ee afrika laga cuno waa dalagyada baxa ee la beerto ilbaha xoolaha iyo kalluunka inkastoo habka loo kariyo ay kala duwan yihiin cayaaraha haddaan eegnana konton iyo afarka wadan ee horta ah ee afrika ka jira wadan walba waxa uu leeyahay cayaartooy qaran iyo horyaallo u gooni ah koobka qaramada qaaradda afrika oo ay ku tartamaan xulalka qaranka ee dalalka afrika xulka ugu badan haysta waa xulka qaranka dalka masar oo qaaday toddoba mar xulalka qaranka dalalka masar cameruun nigeria senegaal gaana iyo aljeria meelo wanaagsan ayay dhowr mar ka gaareen cayaaraha adduunka ee uu maalgeliyay xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa dalka koonfur afrika waa dalka keliya ee afrika ku yaala ee martigeliyay cayaaraha adduunka waxaana dalkaasi lagu qabtay cayaaraha adduunka sanadkii labada kun iyo tobankii cayaaro kale oo ay ka mid yihiin kriketka ragbiga ayaa ka mid ah cayaaraha afrika sida weyn looga xiiseeyo xubintii wax ka bara wadamada caalamka dhegaystayaal oo toddobaadkan aanu si gaara ugu egnay qaaradda afrika intaas aynoo joogto tan toddobaadka dambe nabadgelyo xubintii waxkabara caalamka ayaad maqlayseen wariyahena braandiinana la socodsiinaya uu maasan yahay qaarada afrika ayaan ku saabsanay toddobaadkan taariikhdeeda markaana waxaa la leeyahay haddii yukrain ay hesho diyaaradaha nuuca loo yaqaano f sixteen oo ah nuuca ah, casriga ay farsameeyaan mareykanku waxay u suuro gelin kartaa in yukrain ay guulo kasoo hoyso dagaalka ruushka ee ay kula jirta ee ka socda qeybo ka mid a ah dalka haddana waxaa la aaminsan yahay intaasina ay daba socoto khatar kale oo ah in markan xiisada yukrain iyo ruushka ay ka dari karto haddii diyaaradahan ay gacanta ku dhigaan xukuumadda yukrain tani ma aha mid suuragal ah waa arrin wax kasta bedeli karta haddii ay helaan dhacdada dagaalka ayay ka sameyn kartaa bandhigyo aan la saadaalin karin ayuu yiri constantanios sikidis oo isagu ah injineer ku takhasusay arumaha horumarinta hawada iyo sidoo kale qalabyada kale ee difaaca cirka waxa uu tilmaamay in awoodda diyaaradaha f ay tahay mid aad u ballaaran ayna awoodaan inay burburiyaan bartilmaameedyo waaweyn saldhigyada ciidamada ruushka ee ukrein iyo gudaha ruushkaba in lagu duqeyn karo dalal badan oo ka a ah gaashaanbuurta nato ayaa waxa ay iyagu markaa walaac ka muujiyeen suurtagalnimada in haatan diyaaradahan lagu wareejin karo nuuca f sixteenka loo yaqaano xukuumadda ukrein waxaa la aaminsan yahay in madaxweynaha dalka mareykanka joe biden uu isagu laftarkiisa baqdin ka muujiyey inuu ku dhiirado in diyaaradahan nuuca f sixteenka loo yaqaano in la siiyo xukuumadda ukrein war ayuu shalay la hadlay joy biden su-aalo badan ayayna wax ka weydiiyeen dagaalka ruushka iyo ukrein taageerada militari ee mareykanku siiyey ukrein ayay wax ka weydiiyeen sidoo kale waxaa waayadan jirtay hadalhayn ku aadan in taageerada military ee ukrein la siinayo ay ka mid yihiin diyaaradaha dagaalka ee nuuca loo yaqaano f sixteen ee mareykanku farsameeyo mar ay warfideenku su-aalo ka weydiiyeen arrinta joe biden hogaamiyaha mareykanka waxauu si cad u sheegay in mareykanka marnabo uusan diyaaradahan siin doonin ukrain waxaa la aaminsan yahay in arintan ay tahay baqdin markaa la xiriirta loolanka awoodaha reer galbeedka iyo ruushka iyadoo haddii ay dhacdo in diyaaradahan ay gacanta u galaan ukrainna ay wax badan ka bedeli karaan dagaalka ruushka lagula jiro ruushka laftirkiisu jo hogaamiyahooda valadimir putin dhowr jeer ayuu digniin u diray reer galbeedka iyo xulafadooda uu sheegay in wax kasta ay suuragal ka yihiin haddii dalalka reer galbeedku aysan joojin faragelinta iyo daandaansiga ka dhanka ah ruushka ay ka wadaan fagaarayaasha dagaalka iyo fagaarayaasha caalamigaba waxaa la aaminsan yahay diidmada diyaaradahan f sixteen inay markaa keeni karto ee marka la eego weli in ruushka laga cabsi qabo inuu wax kasta sameyn karo marka la eego inuu isticmaalo hubka wax gumaada ee loo yaqaano nucliyerka dalal badan oo reer galbeedka ah ayaa waxaa markaa ay hadalhayeen arrin ku aadan suurtagalnimada in diyaaradaha f sixteen la siin karo ukraine si ay isaga difaacdo duulaanka ruushka balse waxaa arrintaasi dhabarjab ku noqotay oo niyadjabna ku abuuray ukrain hadalka kasoo yeeray hogaanka mareykanka joe biden oo shalay ku sheegay inaysan suuragal ahayn xilligan diyaaradaha f la siiyo ukrain dalal badan oo taageersan ayaa jira oo dher galbeedka kamid a ah in diyaaradahan la siiyo balse waxay intooda badan isku afgarteen in hub kale oo casriya ah, gantaalada ridada dheer iyo taangiyada dagaalka ee casriga ah la siiyo ukrain balse aan markaa lagula degdegin diyaaradahan casriga ah in la siiyo xukuumadda kiyef balse xogo sirdoon waxay sheegayaan in mareykanku uu doonayo in si qarsoodiya loo geeyo diyaaradahan f sixteen dalka ukrein si mar uun ay kaga qeyb qaataan dhacdooyinka iyo dagaalada ka dhankaa ee ruushka barnaamijka kulanka kenya inaad degeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network waa ubax jacaylkuba egmada qiyaastiyo ogoobay jalleecada indhahaaga buuxshe ma idlaado ma abaado lagamana adkayste ma idlaado ma abaado lagamana adkayste dadna ruux ku aaminay iyo wacaad ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo wacaad ilaahay lama ilaawe lama ilaawe hahalaymin inaan ahay mid ooniyo awada haraad qaba ila aragtay kuna idhiye maya qoonsanaysa ila aragtay kuna idhiye maya qoonsanaysa yaa ruux ku aaminay iyo waxaad ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo waxaad ilaahay midna lama ilaawe midna min aaya dumar ammaantiwaxaad tahay ilaahay idil midu ku koobo inan yahay ilwaad qurux iyo dumar ammaantii waxaad tahay ilaahay idil midu ku koobo in malihid id malihid sidaanaan arkaaye in malihid id malihid sidaanaan arkaaye dadna ruux ku aaminay iyo wacaad ilaahay midna ruuxu ku aaminay iyo wacaad ilaahay midna lama ilaawe midna lama ilaawe halay heystaan oo halkadhoggeedu yahay wacad waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta allah naxariistay maxamed nur griig iyo saaraha majaamac waxaa ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka yeelen heese kale ayaa noo soo socda balse markaan waxaad soo dhawaataan xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin talaadaha taariikhduna waa koob iyo soddonka bisha janwari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta koob iyo soddonaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol soddon iyo afar cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo toddobadii xildhibaanadii xilligaasi ee baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ayaa guddoomiyaha baarlamaanka u doortay sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe sheekh aadan madoobe ayaa haatan ah guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta oo kale sanadkii labada kun afar tobankii allaha u naxariistee waxaa dalka mareykanka ku geeriyooday cabdirasaaq xaaji xuseen oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya soo noqday intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol lixdan afartii ilaa iyo kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun koob labaatankii al-shabaab ayaa weerar geystay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac waxa ku qaadeen hoteelka afriiga ee magaalada muqdisho dadkii weerarkaasi ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistee jenaraal maxamed nuur galaal oo ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee ciidankii xoogga dalka xilligii kacaanka maantaoo kale sanadkii kun sagaal tobankii ciidamadii jarmalka ee xilligaasi ku sugnaa dalka ruushka ayaa gaas sun ah u adeegsaday dad isugu soo baxay magaalada balimoof ee dalka ruushka maantaoo kale sanadkii kun sagaal madaxweynihii xilligaasi ee dalka mareykanka harry truman ayaa ku dhawaaqay inuu horumarin ku sameynayo bambaanooyinka hidrojiinka ah maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii dowladda ingiriiska ayaa amar ku bixisay in qof kasta oo gaari raaca uu xirto suunka gaariga ku xiran ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labada kun koob iyo tobankii baarlamaankii ugu horeeyey ee mayanmar ayaa waxay yeesheen shirkoodii ugu horeeyey guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luule maasantahay xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhahay inala socodsiinayso qaybkaad barnaamijka kulanka k n n markan usbakistan hadaan eegno maxkamad ku taala dalka waxay xukun xariga ku xukuntay labaiy labaatan ruux oo ay ku jiraan wariyaal iyo xubno kale oo kala duwan waxaa lagu eedeeyey dad ku dhintay dibadbaxyo rabshado wata oo wadankaasi ka dhacay bishii julaay ee sanadii hore waa koob labaatan ruux ayaa ku geeriyooday qeybo kale oo kamida ah dadkaana waa ay dhaawacmeen kadib markii ay dibadbaxyo xoogan ka dhaceen qeybo kamid ah wadankaasi osbakistan dibadbaxyadaasi oo looga soo horjeeday hogaanka wadanka gaar ahaana madaxweynaha wadankaasi osbakistan ninka lagu magacaabo shafkat mirziyoy waxaana dibadbaxyada ay sababeen gacanka hadal dhexmaray ciidamada iyo shacabka arrintan waxa ay ka dhalatay dhimasho dad badan oo markaa ku dhintay qeybo ka mid a ah waddankaasi uzbekistan maxkamadda sare ee waddanka ayaa dadkani waxay ku xukuntay xabsi sanado ah si markaa la sheegay in ciqaab looga dhigo ee dhibaatooyinkai ay geysteen oo ku aadanaa in markan ay u muuqdeen kuwo markaa ka qayb qaatay dhanka warbaahinta iyo shacabka qaarkood inay markaa abaabuleen dibadbaxyadaasi rabshadaha wata baakistan haddaan eegna markaana weli waxaa soconaya dadaalada lagu badbaadinayo dadkii ku waxyeeloobay qarax ismid aamina ah oo shalay ka dhacay koonfur galbeed magaalada bishawaar ee dalkaasi baakistan tirada dhimashadu waa ay korortay sida warbaahinta aljaziira ee qoreyso shan iyo sagaashan ruux ayaana markaa ku geeriyooday intooda badanna waxaa la sheegay inay ahaayeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan booliska wadanka baakistan kashif aftaab cabaasi oo isaguo ah sargaal sare oo u hadlay waaxda howlgalada booliiska ee bashawaar ayaa u sheegay warbaahinta al-jaziira in tirada dadka dhaawacyada ilaahay haatan ay mareyso laba boqol ruux iyadoo markaa laga cabsi qababa in weli ay sii kordhi karaan tirada dadka dhintay maadaama weli howlgallada iyo badbaadinta dadku ay socoto oo qaarkood laga soo saaraya sida la sheegay dhismayaal burburay waxaa markaa dadka dhaawacmay qaarkood la geeyay isbitaalada iyadoo oo markaa welina ay socdaan howlaha gurmadka ee loo sameynayo dadka ay dhibaatooyinka soo gaareen markaana dhegeystayaal waxaad soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney horta geesinimadayda waad la cajabaysaan fulannimo inaan laygu xaman waxa daliilkeeda loodaydu ceel bay jirtaa soona shuban maayo mingistana waxaa iiga daran barashadeedii wixii calanka soomaaliyeed looga dhigay gaalka amay diinta uga saarayeen anigu maaqaane lama kala xuguu eersadiya sheeka baraleeye iska daa fircoon baa dhaliya waa abuulahabe haddii kaa galmudug iyo buntland ceeb yar laga sheego facebook dagaalkii ka dhaca amase yuutubka qaxootiga tigtoggan guryaha laga kireeyeene anigiiyo abwaan kala tixaan xalay u soo jeednay iyo gabay aan kaligay tirshaba waad ka dharagteen intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin warwallo weyney magaalada laascaanood meel kasta calankii soomaaliya laga taagay marka waxaan la yaabay calankii soomalilanee tawxiidku ku yaallay maxay ku diideen gabboosow alankaas masale ganuunan iskuduuba ahaaye wal wada fahmi horta kalamaanay waxaan hubaa xarardheere iyo laascaanood markii calanka soomaaliya laga wada taagayey toddobaad uma dhexayn aga wargooyin labadaba ma calan tawxiid ku yaalla laga dejiyey war kollayba waxaan hubaa calanka xardheere laga dejiyey ragga watay tawxiidka inaysan ka run sheegayn war miyaar calidheere ku dhihin diinta islaamku waxay qabtaa qofkii waxaaga kugu qabsada inaad iska dhiciso war kalamaanay qabiir ku xeeldhar cilmi nafsigaoo reer muduga baa wuxuu yidhi qareenka ama abuukaatuhu wuxuu jecel yahay in dhibaatooyin ku qabsadaan dhakhtarku wuxuu jecel yahay inaad xanuunsato makaaniikiistuhu wuxuu jecel yahay in gaarigu kaa ciladoobo xabaalqaduhu wuxuu jecel yahay inaad geeriyooto booliisku waxay jecel yihiin inaad dembi gasho laakiin tuuggu intaasoo dhan waa ka naxariis badan yahay sababtoo ah wuxuu jecel yahay inaad hanti badan yeelato hurdo macaanna aad hesho war abdikuusow qabiilka reer mudug aad sheego hayte reer koonfuraha ah, madaayi sababtoo ah, eh reer mudug walmahadan laakiin wala dhacaayan wargoe naxariiska ma ahane markaad hurduu rabaa inuu kaa qaato war xamaaliguba wuxuu jecel yahay baqaar weyn inaad yeelato raashin ka buuxsata si uu kuugu lagu qaadqaado marka naftirkiisu ma naxariis xuma aryaadhaha qowsaarkuba wuxuu jecel yahay xoolo badan inaad yeelato si uu kuugu ilaalsho war la yidhi been si loo fataho yaa runtii loo bahdilaya aryaadhaha hadda ka hor nin baqayrnimo lagu xama jira aa la yidhi aryaa beesakeen xawaalaha dayd loo sameeyha ahay mugaasoo wuxuu ku jawaabay weligayd mayd fakahaya ma arka xawaalana dayd iyo bawd midna uma baahna war la oodo ama ha layska daaye abwaan hadraawi wuxuu yidhi amban maayo ruuxii qabri lagu adkeeyaa war hadda ka hor waxaa la yidhi hooyo curadkeedii dhintoo barooranaysa ayay mid kale aragto waxay tidhi walaalayse wax u jiraan markaasay tidhi curadkaygiibaa maanta la dilay markaasay tidhi iska samir curada loo soo geliyo kaygiiba kabaa ka luntae marka qofba meesha bogtaa asagay balbashaa bilow aadmiguna waa isku baroor darsadaa mid lib qaba iyo mid ilaahay ku been abuuranayaba warwariye la yidhaahdo maxamed xaraare oo warbixin ka diyaarshay macawisley wuxuu yidhi warbaahinta dunidoo dhani magacaasiisay u qaateen macneeyeen warbaahinta duniduna waxay ku macneeyeenuu yidhi macawisley inay yihiin shacab dhibaato u adkaysan waayey oo hubkooda qaatay wuxuuna yidhi dalka ciraaq oo hadda ka hor alqaacida oo kuma hadhigatay ah. waxaa ka sifeeyey sunniyiinta ku nool dhulka saddexagalka layidhaaho sida macawisleyda soomaaliya oo hubkooda qaatay markay u adkaysan waayeen dhibaatadii alqaacida ku haysay kadibna waxay gaartay ciraaq inay noqoto dal abniya ilaa cayaarihii koobka qaliijka lagu qabto welibana koobkii ciraaq ay ku guulaysato war maxamed xaraare warbixintiisa sii wada wuxuu yidhi shacabka oo cara ka buuxsantay ayaa madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku baaqay dagaalka shabaab sidaasaana macawisley ugu dhiiratay inay dagaalka galaan kadibna dowladda taageero iyo garab ay ka heleen dagaalkaasuna ubucdiisa hiiraan uu ka bilowday shabeellada dhexe galgaduud ilaa iyo mudugna dadkadhan ahuub ka qaatay waxaana lagama maarmaan ou yidhi ah inay ku daysadaan muqdisho koonfur galbeed iyo jubbaland wargooyin waxa moogdiin aalsayid ah, madaxweyne axmed mudoobe wuxuu yidhi macawisley dooni mayno shacab hubaysanna nalama tusi karo annagoo jubbaland ah baana la dagaalaynaa shabaab iyo bannaanbixi buu aal lagu qabtay miyuu ka hadlay war axmed markuu leeyahay annagoo jubbaland jubbalandaan ah la dagaalamayna shabaab shacabka jubbaland miyaysan jubbaland ka mid ahayn war waxaa la ogaaday dagaalaan shacabku qayb ka ahayn inaan shabaab looga adkaa karin axmed madobana ma moogo xaaladda wadanka xogaal buu u yahay laakiin nin kastoo yidhaah anaa talinaya ma jecla indhihiisu inay arkaan shacab hubaysan war shabaab in lala diriro ninkii diidaa isagaa ka orbegaye waxaa la yidhi mufti culuma madax maamuliya shacab intii miir leh u midoobe cadowgii milkiyey inay muquunshaane midigtay ishaystaan bulshada miliqu wow ceebe midiyaha waxaa loo sitaa maatadooxyadiiye xaggay magansa doonaan mudday maal daddhacayeen warmay fayeenkii al-shabaab calidheere wuxuu ku yidhi maalkaaga qofkii kuugu yimaada inaad iska dhicisaa waa waajib laakiin mashaqo waxay dhacday markuu asagii soo mutuxay aryaadhaha sanay cabdullah calidheere u jawaabay wuxuu yidhi ninku dadka asagaa dhici jira minoo haddaan dhaafaayo war kalamaanay waxaa la yidhi khawaariij dilkoodaa baryahan loo baxsanayaaye waa inaan shabaabka u birmado hillada u baahan bogga daday ka wada haysta iyo uur bukaa jira war kalamaanay war ma haysiine maqlaayay maxkamaddu xukuntay shabaab u tegeye waxaan u malaynayaa in odayaal kale lagu biirin doono sababtoo ah waxaa layidhi ciidamada amniga waxay beledweyne ku qabteen odayaal galbeedka hiiraan ka baxay oo shabaab heshiis la soo galay waxaana la yidhi waxay kula heshiiyeen in la joojiyo abaabulka dagaalee socda ee shabaab galbeedka hiiraan looga saarayo war waxaan maqli jiray shilintu neefku markuu dhinto kuma sii dheganaatee waa ka dhaqaaqdaaye odayaashii reeraha u talin jiray ma intaasay garan waayeen alla ilaah sax waayo waxaa hore loo yidhi shilintu waa soo dhacda wax dhintay kuuma sii dhegte shilintu waa kaa soo dhacda wax dhintay kuuma sii dhegte war shabaab odaygii u taga shuutaa la horgeynaya war waxaan u malaynayaa xabsiga dhexe qaybta odayaasha dhaqanka inuu yeelo doono sheelamortii sheelcasabaan maqli jiray sheela odayaasha su socta miyaad leedahay war adduunkan wax walba waa lagu arkaa weligiin oday ciyaal weeraha dhagax tuuraya amuu idinka hor yimid aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi ogow ninkuu ogla ma albaab kaastood fuurtow arka ninkuu ogla ma albaab kaastood fuurtow arka warwar mahaysaana muqdisho waxaa ka furmay jir u dhexeeya soomaaliya iyo waddammada xuduudaha la leh oo loo yaqaano safka hore war maxay ka shirayaan kalamaanaan buuqeeda ka joogi waynimay dheheen war waxay ka mid yihiin waddamada soomaaliya ciidamadu ka joogaan war shabaab inaan laga adkaanon ciidankooda laga maarmin miyay rabaan war madaxweyne xasan sheekh wuxuu hore u sheegay haddii lahayd ma sanadkan in soomaaliya oo dhan shabaab laga suulinayo kadibna soomaaliya amnigeeda la wareegi doonto hadda ma layska fadhinayaa meesha war kale ma yaale war iga dhexgelinine wadamada soomaaliya jabuuti etoobiya iyo kenya taliyaashooda ciidamada shirkoodiibaa soo gebagaboobey kii wasiirada gaashaandhigaana ku xiga arbacadana madaxweynayaashiibaa shiraya waxayna ka arrinsanayaan baa la yidhi ciidamada jawaanada ku hoos jira inaan la aqbali karin oo haddaysan furunta galayn degmooyinka la xoreeyey ay jawaanna ka dhistaan oo hoos galaan war aniga waxaa ii caddaatay soomaaliya inay ku biirtay ururka bulshada bariga afrika east africa loo yaqaan halkaasna ganacsi ballaaran iyo fursadaha ka jiraa la yidhi waxaana ku ogaaday wasiirka warfaafinta daa'uud aweys jaamac markuu ka hadlayay shirka iyo waxyaabaha looga hadlay luuqadihii uu ku hadlay waxaa ka mid ahay sabaaxili telefishinka qarankana sawaaxiligaa lagu soo qoray hadda warkaasu waa cad yahay waa markaan inta digir maraa goof ka qaada daarusalaam gey war xaafadda daarusalaam degmay u sharaxan tahay digirna kaagama baahno iyadaa haysata war xageedka ka waalantiin daarusalaam sawtiyo hargeysa u dhoweyd maaha war gaboosow wadaan war haynine hargeysa yaray jubbada dhexay ku taallaa war kalemaanay war ma haysiine deegaanka fiidow ee gobolka hiiraan cirkaa looga soo dhacayaa la yidhi gortaliyaha qaybta koob iyo labaatanaad xasan jaamici wuxuu yidhi waxaan ogaanay shabaab inayso dukan diinna waa sheeganayaan in yaroo amiyra sheegato raba inay qaldaan qabtaan dadka ayaa foorfoorarsadow yidhi kuwa badan oo aan qabannana waxay noo sheegeen weligood inaysa dukan aaga oo weli mabaxduu joogaa wuu ku daahay warbaxda la layskala tegayo warka hayga iga dhex geline hadda deegaanka gabdhaaluu sii maraya caad iyo camaaruuna ku wajahan yahay war waxaan arkay dad badanoo dhibsanaya dagaalka shabaabe danta ay ku qabaan yaa ii sharixi kara ii sharrixi kara ah doraad waxaan daareensaano la diiday maanduugaashaana doraad waxaan daar hareensano eh. la diiday e maanduugaashaanaxubintii kalamaan ayaad maqlayseen gudahaan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka kenya od kala socoteen warbaahinta kulmiye anigoo cabdicaziis baarada barnamijka la socodsiinaya cabdirasaaq afarsameyne gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa hees halkudhigeedu yahay jeegadan waa allah uu ku luuqeynayo allah u naxariistee fanaankii weynaa cabdi taaliil warsame intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo bartaabaan seegada u alaa jalki qaado sidaan kugu jeele jiroy haleeshe naftuku ku jeclaasiyo sidaad iiga jeeda isku jaadba maahe sidaan jeele diroe haleeshe naftu ku jeclaatiyo sidaad iiga jeeda isku jaadba maahe tanaadaad jaray maleegito tuuqdayo taaqdi dhigajaratay maante markaan jilecsanaadaad jaray maleegito duuqda iyo jaaqade iga jaratay maante jirjirkii oo dartaaban jeegada jeegada u aalaa jalki qaadmua sidaan kuugu jeele jiroye haleeshe naftu ku jeclaatiyo sidaad iiga jeeda sidaan kuugu jeele jiroye hareeshe naftu ku jeclaatiyo sidaad iiga jeeda isku jaadba maahe yaade hindhihi jiraano adiga ijiibto safdheeriga laace saleecada xaggaage hindhihi jiraano adiga ijiibto safdheeriga laace iyo dartaaba sheegada u ala jalki qaad sidaan kugu jeele jihoye haleesha dhaatiyo sidaad iiga jeeda isku jaadba maahe sidaan kugu jeele jirhoye haleeshe naftu ku jeclaatiyo sidaad iiga jeeda isku jaadba maahe aad u ahaayee sida joogo maqanbaan hurda jiigsan waaye jawaabtaan ku leey jeer dambaad u ahaayee jirjirkii oo dartaaba jeegada u alaa jalki qaadh wiilkiyo dartaaba jegada u aala jalki qaado sidaan kugu jeele jigoye haleeshe naftuku jeclaatiyo midaad iiga jeeda isku jaadba maahe si roe haleesh naftu jeclaatiyo sidaad iiga jeeda isku jaadba maahe